alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam waxaynu soo maray shalay xadiiskii hore nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu diiday weelka gaalada in wax lagu cuno markaa wuxuu yihi haddaad wax kala weydaan iska maydhoo ku cuna sheekhu haddana xadiis buu kasii dambaysiiyey uu tilmaamayo inuu rasuulku alayه الsalatu salaam ka weyseystay qarbad gabadh mushrikada ay sidato marka xadiisku horta xadiiskaa dambe ee ana nabiya salى الlahu alay slm asxaabahu tawada-uu min mazaadaة imraأaة mushrika culimadu waxay tilmaameen inaanu weysadaasi jirin oo xaafis ibnu xajar iyo culimada kale ay ismoodsiyeen laakiin inay biyaha isticmaaleen oy dee cabeen ay u baahdeen xadiiskuna wuxuu tilmaamaya uu dheeraayo inay biyo la ku dhacday markay biyo la-aantaasi ku dhacdayna rasuulku bal biyo inoo gabadh mushrikada oo laba qarbad ku sidata awr dabeetna waa la soo leexiyey biyihii ilaahay baa barakeeyey oo ciidankii oo dhan baa biyihii ku intifaacsaday iyadoo sida ay ugu buuxaanna way la tagtay reerkeeni weliba cunto iyo waxna waa loo ururiye o waa la siiyey marka waxay kutusaysaa weelka gaaladu ay isticmaalayaan inuu daahir yahay bu xadiiskan dambena tilmaamaya marka waxaa lagu qaadaya xadiiskaa ah horena inay mustaxab tahay sunno inay tahay waajib maaha in layska meedho cilmiga waa amrigaasi waa amrun listixbaad maadaama laga sheksayin asalkii aahir ahaare dee weelka ku sifaysan yahay cuntadan cuni lafteeda waa ahaar oo ahaaray ku tilmaaman tahay amba waa aahir lakin maadaama iyagu waxyaalaha qaarkood isticmaali jireen iska maydha maydhitaanka lafteeda wa sunni idan markaa weelay gaala wax ku cunta waad ku cuni kartaa waajib maaha maydhitaankii biyaha ay ku shubanayaan iyo kay biyaha ku shubanayaanne kaa cuntadana si gaaraa layskaga maydhayaa sunna usii tahay kii markaa cuntada ay ku cuneen haddaad adi laftigaa ku cuntana waxba ma leh ee waa sunna in layska maydho axaadiis iyadoo markaa laysku geeniyo xadiiska sagaal iyo labaatanaad ee aynu ku dhex jirnay ka warramayey inuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam yuqsalu waa la maydhaya min bowl aljaariya wa yurashu min bowl algulaam waxaa halkaa laga qaadanayaa lagama qaadanayo in inanka yar kaadidiisu aanay nijaas ahayn sidaa ha u waa nijaas laakiin xagga kayfiyatu tadhiirka sida loo nadiifinayo ayuunbaa ka sahlan ta inanta marka la ego laakiin labadooduba waa nijaas maxay tahay xikmadda loo kala saaray xikmadda ilaahay baa og culimada qaar ba markaa kulba jawaabbixiye qaarkood ba culimada raximahum llahu tacaala jamiican qaarkood baa markaa yihi halkay kasoo kala baxayaan baa sababto ay tahay qaarkood baa yihi mena waxa weeyaan waa ilmaha yar inanka yaranta marka la eego dadku waxay qaaditaanka ku farabadiyaan ya inanka ayay qaaditaan ku badiyaanoo dee mar kasta mar la qaadayo kolba isaga hore loo qaadqaadayo waa mashaqadii markaa almashaqatuna tajlibu taysiir waa tii qaacida ahayd mashaqadu waxay soo jiidaa arrinku inuu fududaado hadday mashaqadu fara badato oo qawaacidda almashaqatu tajlibu taysiir taas jirta algulaam waxaa se lagu qeydayaa waa aladi lam yukal aladi lam yakul aطacaam waa ka aan cunto hadduu laakiin cunto cunay waa la iska isaga laftigiisi oo markaa biyo fara badan baa meeshii lagu rusheynaya isagii maradii waa la maydhayaa oo nijaas kacdiisi laakiin halkii la maydhi lahaa ayuunbaa biyo badan lagu kaaftoomi karaa weeyaan macnaheedu haddii dee la iska waa halkeeda lakin waa lagu kaaftoomi karaa algulaam dee xadiisa caddaynaysa inuu yahay ilmo yaro oo aada yar qof weynna waa loo adeegsadaa marka qofka weyn dakaadiisa waa la meydhaya isaga culimada daahiriyada qaarkood baa laga soo wari qofka weyn algulaam dee ilaa ka weyn ba ayaa rusheyntaa lagu gaabsan karaa waa qowl aada daciifa lakin clmihim xadiisku wuxuu daliilu yahun kaadidu nijaas tahay u wada karar kaadidoodu waa nijaas laakiin xaggii tadhiirka iyo maydhitaanka ayaa sidaas ay u fududahay an asma bint abi bakr radi allahu canha ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi fii dami lxayd dhiiggii xaydka wuxuu ka yidhi oo yusiibu thawba marada gaadhaya taxutuhu way xoqaysaa uma taqrusuhu bilmaa biyay ku rushaynaysaa uma tandaxuhu way maydhaysaa taqsiluhu uma tusalii fiihi way ku tukanaysaa xadiiskani wuxuu daliilu yahay dam lxayd inuu isna ka mid yahay min anijaasaat marka haddii maradii uu gaadho in ay waajib tahay in laga maydho oo laga daahiriyo marka taxutuhu waxa weeyaan sida ay culimadu ku fasireen ay taxukhu wa taqshuruhu bidufrin aw xajarin aw cuud aw kayr dalik intay qorayo kala soo qaado maadaama maradii uu dhiiggaasi dhex gelayo intay qorayo dhagaxo kale qofku soo qaado inuu ku xoqo si uu marada uga soo dhexbaxo baxo taqrusuhu bilmaana waxay noqonaysaa biyaha in ay ku jajabiso laftigiisa tandaxuna nadxigu waa rushaynta marka hore halkan e lakin culimadu waa waxa looga jeedaa algusl mayritan oo ay riwaayadda kale caddaynaysa rushayn kaliyana lagu gaabsan maayo taqrusu alqars markaa waxay wayaan iskugu daraysaa biyihii iyo xuqitaankaasi taxukuhu taxutuhu taxukuhu baa la macnaa oo riwaayadka qaarkoonta e kuso arortay faxakiihi uma qrasiihi bilma aw qrusiihi bilma ayaa nabiga laga so wariy alay slat slam markaa inuu yihi saa uu sheegay qarsigana waa waa kuejebinta biyihii iyo layskugu darayo qoriga markaa laba arrimood ba ku jira qaabka loo daahirinayo marka koobaad inta biyo lagu shubo marada halkii uu ka gaadhay in loo raaciyo shay kalena in lagu xoqo biyihii iyo shaygii lagu wada xoqo marka marka intaa lagu sameeyo maradii uu kasoo dhex baxana uma tandaxuhu ay taqsiluhu way meedhaysaa markaa si caadiya meedhaysaa markaana markaa kayfiyaddii tatiirka ayay kutusaya muhiimaddu waxay tahay markaa in maradii la daahiriyo laga daahiriyo dambulxayd maadaama uu ka yahay min anijaazaat lakiin habka u wanaagsani de waa taa u sheegay alayh salatu salaam in qarsigaa la sameeyey qarsiguna huna atadliig waxutuhuna waa xuqitaankii markaa jejabintaa biyihii lagu jejabinayey iyo shaygaa lagu xuqayo ayaa la iskugu daraya can asma bint abi bakr radi allahu canha ana nabiya sala اllahu alay slm qal wuxu uhi fii dami اlxayd yusiibu thawba marada gaadhayay taxukuhu baa la macneeya uma taqrisuhu ay tadlukuhu way burburinaysaa bilmaai biyay ku burburinaysaa aba ku jabinaysaa uma tandaxu ay taqsiluhu way meedhaysaa uma dabeetana tusallii fiihi way ku tukanaysaa isagoo qoyaankii iskale baa lagu tukanaya markaas sida axaadiis kale tilmaamaysa maadaama aanay dumarku waktigaa hore maryo badan haysanin oo dharku iska yaraa waxaa laga yaabaa gabadhu inay haysato ama qofkii haweenka ahaa inay marada ay xidhan tahay ee xaydkaasina uu ka gaadhay oo keliya ay haysto dhiiggaasi uu soo gaadhay de dabeetna markaa ay u baahatay inay ku tukato markaa markay saa u inay iskaga tukan kartoba xadiisku uu tilmaamaya noloshii ay kusoo mareen saxaabadu ee adkayd iyo taynu ku noolnahayna aad bay kala fogyihin asma bint abibakar waa cabdillahi bnu zubayr hooyadii saxaabigii lohan jiray cbdillahi bnu zubayr waana xaaskii zubayr ibn اlcawaan ibn اlcawaam radia allahu canhuma jamiica marka xadiiska almuhim daliil wuxuu yahay maradii nijaasta laga meeday oo qoyaankiina uu ka muuqdo inay ku tukanayso laakiin waxaa laga qaadanayaa inaan jejabin keliya markuu engegan yahay tusaale ahaan inaan jejabin keliya lagu kaaftoomeynin waayo uma tandaxuhu baa sii caddaynaysa ay taqsiluhu way meedhaysa nijaasaadkii wax ka mid ah ayuu sheekhu halkaa markaa inooga keenay axaadiistaasi حديث kale وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وxuu hi qالت khawlة khawla waxay tidhi waa يا ya الله الlah rasuulkii ilaahayow fain lam yadhab الdmu bal markan maydho haddii aanu dhiiggii tegin ka waran qaala wuxu uhi yakfiiki ilmaau biyaa kugu filan walaa yaduruka walaa yaduruki aharuhu ku dhibi maayo raadkiisu akrajahu tirmidi wa sanaduhu daciif xadiiskan sanadkiisu waa daciif laakiin macnaha uu tilmaamaya xadiiskii hore buu tilmaamayoo dhiiggu dee wuu ka duwan yahay waxyaalaha kale waxaa laga yaabaa isagoo la maydhay haddana in maradii matala maraacad oo kale markay tahay ama mar kaleba in weli midabkiisii kasii muuqdo hadda waa la nadiifiyey waxaa laga yaabaa taydh iyo m saabuun iyo wax kastaaba lagu maydhi karaa dabeetna haddana raadkii iyo buqcaddii uu kaga dhacay marada in la arko isagoo raadkii weli kasii muuqda marka raadkaa kasii muuqanaya maadaama la maydhay oo la daahiriyey mushkilad ma laha weyaan raadkaasi ya rasuul اlahi fain lam yadhab idmu dhiiggii haddaanu tegin ka waran markaan sidaa u nadiifiye qaala wuxu uhi yakfiiki ilmaa baa kugu filan iyo walaa yadurka aharhu marka xadiiska macnihiis waa saxiix walaa yadurka aharhu raadkiisuna dhib ma laha ku dhibi maayo xadiiskan weliba markaa wuxuu daliil kale usii yahay xadiiskii hore wuxuu tilmaamayay in la jajabiyo oo marada biyaha lagu sii jajabiyo iyo shay kaleba dhagax iyo wax lamid a ah. xadiiskanna haddii sixadiisa la qadaro wuxuu tilmaamayaa in mayritaan keliya lagu qaabin karo maradii marka inaanay jajabintaasi shardi ahayn haddii biyahaasi ay daahirinayaan in intaa lagu kaaftoomi karana xadiisku daliil buu yahay oo nadiifin in looga jeedayo daahirin baab lwudu waa weysada iyo baabkeedii alwudu bidami lwaaw waa ficilka laftigiisi waa weysaysi alwaduna alma aladi yutawadau wayutaaharu bihi waa biyihii lagulagu weyseysanayey weysadu fadli weyn bay leedahayoo dee cibaadadii o dhan baa ku xidhan salaadii iyo digrigii waxyaala badan oo kale sideedaanay cibaado madax bannaan u tahay weysadu oo nebigu calayhi salatu salaam waa ka ka warramay markuu qofku weyseysto in dembigii uu ka soo daadanayo xubnaha laga weyseysto indhihii iyo dhegihii iyo gacmihii iyo lugihii dembigii baa ilahay kaga daadinaya markaa weysadu laba mid laba siyood buu qofkii u isticmaali karaya inuu weysada ka soo qaado cibaado mustaqilo ilaahay ugu dhawaanayo uu niyeeyo cibaado ahaan u niyeeyo isla markaana de uu niyeynayo salaadiina inuu ku banaysanayo cibaadadii markaa ajarkaasuu ka helaya cumad ilaahay dembiga uu kaga daadinayo laakiin hadduu niyeysto uun inuu ku banaysto salaada weysadaa inuu salaada ku banaysto unbu niyeysta weysadaasi way ansaxaysaa salaaduna way igu ansaxaysaa laakiin ajarkan heli maaya buu ley ibn cuthaymiin raximah culimadaas ajarkana qofkii in dembiga laga daadinayo maadaanu cibaado mustaqilaba iyo dee niyaddaa kale aanu raacinin ee weysada ku banaysto inuu siiyo saa awgeed baa markaa nabigu shegay alay slatu salaam laa yuxaafid lwudua ilaa muminun weysada ma ilaaliyo ilaa qof mumina mooye qofka oo de iyadoon salaadiiba la tukanaynin oo aroortii qofku mar gurigiisa ka soo baxay inuu weyse qabo gelinka dambe inuu weyse qabo inuu weysada ilaaliyo aada iyo aad bay muhiim u tahay waana wanaagsantah وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qاal lowlaa an ashuqa haddii aanan ku dhibaynin calaa ummatii ummadayda culays bay ku noqonaysaaye la amartuhum waxaan amri lahaa bisiwaaki cadayasho inay cadaydaan oy caday isticmaalaan maca kulli waduin weyse kasta la jirkeeda iyo la socodkeeda akhrajahu malikun waaxmedu wاnasaaئiyu wasaxaxu ibnu khuseyma wadakarahu lbukhaariyu tacliiqa isagoo mucalaqa buu sheegay bukhaari xadiiskana marka xadiisku waa saxiix riwaayaadkana waxay tilmaamaya maca kulli salaatin salaad kasta agteeda waxaan amri lahaa cadeyshadaas xadiiskani markaa muxuu daliilu yahy cadaygu waktiyada uu suno mu-akada sii yahay waxa ka mid ah waa marka la tukanayo oo maca kulli wuduin ila weysadii salaadiibu ku banaysanayaa salaad kasta markuu weyseysanayoo inuu cadaygana uu raaciyo marka cadaygu dee laba faa'iida buu leeyahay oo nebigu wuxuu sheegay alayh الsalatu salaam maطharat lilfami mardaat lirab inuu yahay daahirin xagga afka a marka la eego ilaahayna uu raalli gelinayo oo dee qofkii udgoonkan ka soo baxaya afkiisa ilaahayna waa jecel yahay waxa wanaagsan cadayga almuhim in lagu dadaalo ma laga qaadanaya si gaarana marka salaada iyo weysada inuu caday qofka ku dadaalo xagga caafimaadkana cadaygu u wanaagsan yahay oo de gaaladu waa ku la cadaydo saas ku celceliya lakin naga de shareecadeena bay noo soo adkeysayo qofkii cuntadii jirhkii ku hadhaysay ilkaha iyo ee hadhow caafimaadkiisa waxay lahayd markuu ku dadaalo cadayga inta badan qofka cadayga ku dadaalaya waxaa laga yaabaa inaanay wax dhibaatay soo gaarin laakiin suus baa ilkiiga galay intaad macaan ka dherigto oo aad cadigana iska dayso ambaad habeenkii ku seexato <laughs> way dhacaysaa dee isagoo qofku hadduu doono dadaalayo inuu ku dhacaana laakiin inta badan waxaa laga yaabaa in asbaabta ay ka mid tahay cuntadaa qofka ku hadhaysa iyo macaanka uu ku daynayo ilkihiisa iyo asiwaak maxaa lagu cadaynayaa dee wax kastoo munadifaa lagu cadaynaya oo daahira isagiiba daahira waxna nadiifinaya lagu cadaynay geedka cadayga la geed cadayga la dhahdo ee inagu imika u naqaano geedkaasi wuu sii wanaagsan oo xagga cirid ku adkeeyana waa la dhahdaa faa'iidooyin badano kaloo leeyahy kaana nebigu geedkaasi aad u isticmaali araag lakiin wixii kale la isticmaalo haddii burushkan la isticmaalo imika la isticmaalayo haddii gacanta lagu cadaydo ay suurto gelayso waakada geedka saad ku cadeeto shareecada kuguma yareyna de waa ku banaan tahay xagga maskixidan iyo firfircoonida qofka marka la eego cadaygani waswaaskana qofka wuu ka kaxanaya can rasuuli lahi salى اlahu alay waslam qal wuxu lowla haddii aanan ku dhimin an ashuqa aanan ku dhibaatin calaa ummati la amartuhum bisiwaaki baan amri lahaa maca kuli wuduuin wayse ka taagteeda haye xadiiska faa'iidooyin kale oo ka baxsan cadayga soo saara faaidooyin cadayga ka dheeraada haye wuxuu nabigu amro inay waajib noqonayso axsant waayo waan amri lahaa buu nabigu yihi lakin amri maayo si wujuuba haye ya yar hadalkaa korqodaa ra'fat nabiyi salى اllahu alay slm bالnas axsant inuu nebigu dadka u turaayey oo uu naxariis u ahaa laqad jaaءakum rasuulu min anfusikum caziizu عalayhi ma canidtum xariisu عalaykum bilmuminiina rauf raxiim diintu inaanay culays qofka la saaray ahayn o aynu ka qaadana wama jacala calaykum fi اdiini min xaraj yuriid اllahu bikum اlyusr walaa yuriidu bikum اlcusr ilahay fudayd badi la doonaya waxyaalaha mashaqada hadday culays mashaqadu badato qaacidadii ahayd almashaqatu tajlibu taysiirna xadiiska waa laga qaadanayaayo lowlaa ana shuqa culays bay noqonaysaaye mashaqada awgeed buu ayuu uga fudaydiyey wey marka lowlaana maxaa la ihahdaa xarfu imtinaac xarfu imtinaacin liwujuud lowlaa iyo low lowla markaa waxa weeyaan xarfu imtinaaci liwujuud waa shay tilmaamaya shay in la waayey shay kaloo la helay awgeed in rasuulku amarka caleyh isalaatu salaam uu bixiyo waa la waayey oo amarkaa wujuubka ah maxaa keenay wujuud baa jira wujuudu mashaqatin low baa xarfu imtinaacin liimtinaacin iyado ah shay la waayey shay kaloo la waayey awgeed وعن حمrان أن cثمان رضي الله عنه dacا بوضuءi fغsل kفyh ثaلاث مرات وعن حمrان waa mولى cثمان بن عفان waa adoon cثmaan بن عفان oo xoreeyey amba adoonkiisa ahaaye أنa cثمان رضي الله عنه cثمان بن عفان أمير المؤمiنiin dacا wuxuu u yeedhay بوضuءi haye maxay noqonaysa biyihii weysada soo maaha ma biyihii lagu weyseysanay bu biwadu bifatxi lwaaw markaa waa loo keenay keenay buui biyo aan ku weyseysto markaa waa loo keeno faqasala markaa wuu maydhay waa kayfiyaddii loo weyseysanayay markaa kafayhi labadiisa baabaco halaaa maraatin saddex goor buu kaf meedhay uma madmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsadoo biyihii buu sanka kor u geeyey wastanara uu iska soo celiyey biyihii uu sanka geliyey uma qasla wuxuu meedhay wajhahu wejigiisa alaaa maraatin saddex goor buu meedhay uma wuu meedhay yadahu gacantiisa alyumna midig ila lmirfaqi ilaa suxulka laga gaadhayo alaaa maraatin saddex goor buu meedhay uma alyusra wuxuu meedhay gacantiisa bidix ay qasla yadahu lyusra mila dalika intaa in leegoo kale ay alaaa maraat uma masaxa uu masaxay birasihi madaxiisii uma qasla wuu meedhay rijla lugtiisa alyumna midig ila lkacbayni ilaa labada kuraamood laga gaadhayo alaaa maraatin saddex goor uma alyusra ay asla rijlahu lyusra lugtiisii bidix buu meedhay mila dalika intaa in leegoo kale saddexdaas weeye uma qaala wuxu uhi ra-aytu waan arkay rasuul اllahi salى اlahu alay sl rasuulka allo tawadaأ weysaystay naxwa ay mila sida wuduu'i weysaysigaydan haadaa kana sida aan weysayso kale nabiga weysan arkay mutafaqun caleyh xadiiskan cusmaan bn cafaan radi allahu canhu weysadii ayuu si fiican u caddeeyey marka saxaabadu marar badan maadaama ficilku uu ka xeel dheer yahay qowlka waxyaalaha qaarkoodna ay ficil u baahan yihiin ficil buu ku muujiyey marka qaabkii uu nebigu u weyseysay alayh isalatu asalaam marka wuxuu yihi mila ay naxwa wudui hada weysadeydana kalo nebigu weysatan arkay xadiisku wuxuu markaa daliilu yahay in saddex saddex goor in la maydhaa ay sunnaha nebiga ka mid tahay alayh isalaatu wasalaam in laga yareeyaana way bannaantay axaadiiskan waxay caddaynaysaa in mar lagu kaaftoomi karo amba laba jeer lagu kaaftoomi karo halka u badanee la gaadhsiinayana ay tahay saddex saddex jeer in la maydho xubnaha laakiin qofka ka kordhiyey intaa nebigu wuxu uhi alayh isalatu wasalaam faman zaada faqad tacaddaa wa dalam faqad tacaddaa wadalm qofka kordhiye ee afar ka dhiga waa xadgudbay gefna wuu sameeyey oo markuu camdan u samaynaya markaa saddex lama dhaafinaya horta lugaha laftigooda xubnaha kale saddex saddex waynu garanay inta la maydhayo lakin lugaha laftigooda in saddex saddex jeer la maydhayo inay sunno laga qaadanaya iyadoo culimo badan ay leeyihiin lugta maadaama laga yaabo saddexdaasi inay ku adkaato inaanay dee sunnaha ayaa saddexdaasa ah lakiin iyadoo laga badin in biyihii lagu saddex saddexba iyadoon looga dhigin hal mar oo kale ama biyo badan lagu shubo inay sax tahay waxaa laga qaadanayaa sunnuhu inuu yahay in labada baabaca la maydho marka la weysiisanayo ee waajib maaha hadda ilaa gacanta in la maydho waa waajib laakiin haddii marka hore uu qofku labada gacmood maydhi waayo maxaa waajib ku ah marka dambe u weysada m gacanta maydhayo inuu gaadhsiiyo ilaa gacanta dhammaanteed u gaadhsiiyo almadmadatu walistinshaaq walistinsaar iyaguna inay sunnaha ka yihiin sunnaha weysada sunna waxaan uga jeedaa markaa aynu uga jeednaa dee tecmadu ah dariiqadii nabiga alay islat slam lakin ma sunna mise waajib waa waajibaadka weysaday ka mid yihiin luqluqashada iyo sandaarsigua culimadayna waa sunna waxay ka daliishadeen aayadda ilahi subxana wa tacala ya ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila lmaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn dee madmada walistinshaaq muu sheegay furuudun markaa eh, wudu waa kuwaas lakin waxaa lagaga jawaabay marka ilahay hi faqsiluu wujuuhakum almadmadatu walistinshaaq min alwajhi maxay ka mid yihiin wejigay ka mid yihiin marka faqsiluu wujuuhakum tan ayay soo gudagelayaan meel kale kuma yaalaan axaadiis adaba inu ku arki doonaa gacanteebaa biyaha loogu qaadaya iyo isla xadiiskan culimo badan waxay u daliishadeen xadiis dambana waynu arki doonaa bisinku inaanu shuruudda weysada ka mid ahayn in weysada bisinka loo qabtaa waayo cumaan binu cafaan isagoo caddaynaya kayfiyadii nebiga alay slat slam u weyseysan jiray bisinkii muu sheegin bisinkana culimada qaarkood baa shardi ka dhigay oo haddaanu qofku bisinka uqabin weysadiis inaanay ansaxaynin qowlka raajixiina waxa weyaan axaadiisu tilmaamaysaa in bisinka iyo weysada loo qabtaa uu sunnayey oo qofkii haddaanu bisinkii u qaban amba ogaan ha uga tago ambaba ha ilaabeeye weysadiisa way ansaxaysaa waa mustaxab bisinka in loo qabto weysada ana cumaan radi allahu canhu dacaa waxa uu yeedhay biwaduin biyo ayuu u yeedhay yihi keena faqaslahu maray kafayhi baabacooyin fiisa alaaa maraatin saddex goor uma madmada waa luqluqda wastanshaqa waa sandarsado wastansara fiif buu yihi markaa sankiibuu biyihii ka soo celiyey uma qasala u maray wajhahu alaaa maraatin uma qasala u maray yadahu lyumna ila mirfaqi ilaa suxulka laga gaadhay alaaa maraat uma alyusra mila dalik uma masaxu masxa birasihi uma qasala rijlahu lyumna ila alkacbayn halka la gaadhsiinaya markaa ayaa laga qaadanaya gacanta iyo lugtaba ila alkacbayn iyo ila almirfaq alaaa maraat uma lyusra haddana bidixdii lugtii bidix mila dalik uma qaala raأytu rasuula اlahi sal slm tawadaأa naxwa wuduui hada ay mila wuduui hada ila lkacbeyni iyo ila lmirfaqi waa inaan xagga sokown laga gaadhsiin haddii quraanta xaggeeda sokow yar gaadhsiiyo oo inteeda sare marka waa inu dhamaystiro halka u dambayse quraantu ay ku dhamaato amba canqowgu canqowgu iyo quraantu bay kala duwayn ya oo laba lahjadoodun qur-aanta bala dadku badayde can qanoqoda ay u isticmaasha marka xadiisku waxaa kaloo daliilu yahay iyadoo qofka aanu salaadba xiligan ma cadday inuu cismaan bin cafaan salaad gaara ee waxaa dhici karta ujeedadiisu ahaydba inuu dadka ficilhaan u muujiyo weysada markaa in qofkii isagoo doonaya dadkii inuu caddeeyo tusaaleahaan markaad ardaydii oo kale caruurta yarado kale wax udhigayso in loo waxaana sunnaha qofku markuu weyseysto haa maxaa sunnaha mar hadduu weyseystaba laba ragcadood oo ragcatay lwuduuah وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه markuu ka warramayay في صفة qaabkii وضوء النبي صلى الله عليه وسلم weysaysigii nebiga qaala wuxu uhi markaa markuu hadal dheer soo sheegay wamasaxa wuxuu masaxay bira'sihi madaxiisana waaxidatan hal mar buu masaxay xadiiskan hore aynu soo maray ee cuثmaan saddex saddex jeer buu weysiistay xubnaha oo u meedhay madaxa laakiin uma masaxa bira'sihi inuu hal mar masaxay baa laga fahmaya xadiiskan cali bn abi aalib ba markaa wuxuu sii caddeeyey laakiin in madaxa la masaxayo hal mar wa masaxa bira'sihi waaxidatan waana siday culimadu u badan yihiin waa siday culimadu ay u badan yihiin oo nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa laga hayaa isagoo masaxay halkaa mar axaadiista marn wayn arki doona wamasaxa birasihi waaxida markaa madaxa inaan la meydhayna waa qaadanaya masaxaadda lagu gaabsanayo gacantiyo qoyan in la marinayo axaadiista dambe aynu arki doono ibn اqayim raximah اllah wuxu uhi wصaxiixu anahu lam yukarir masxa ra'sihi bal kana ida karara gasla اlacdaaءi afrada masxa الra'si hakada jaءa canhu صariixا walam yasixa canhu salى اllahu عalيyh wasalam khilaafuha albata ibn qayim isaga wuxuu leeyahay rasuulka alay slatu slaam inuu madaxa ku celceliyay lagama hayo lakin culimada shaaficiyadoo kale iyo way ku tegsayen madhabka shaaficiyada masx ras in saddex jeer la masxo wawaaxidata tujziuhu aw tajziuhu bay dhahda hal midna way kaga filantay hadduu hal mar masaxana way u ansaxaysaa badha weysadiisu laakiin sunnuhu waa saddex bay idhaahdeen culimo kalena waa laga soo wariyey oo selafkii ka mid a markaa mid saddex jeer masaxaya haddaad aragtana dee sunnihii isagu saasaabuu arkaa dil u dariishado kolley selaf buu leeyay qowlka uu qofku selaf leeyahay lagu tashniicin maayo walow qowl marjuuxa baana noqdeen mar haddii laga hayo imaam shaafici iyo culimadiisa waliba qaar salafkii hore qaarkood laga hayo saddex jeeroo madaxa la masaxo wa can cabdillahi bni zayd bn casim radi allahu canhu fii sifati alwuduui qaala wuxu uhi wamasaxa sala allahu alay slm bira'sihi rasuulku madaxiisu masaxay faaqbala biyadayhi waadbar faaqbala wuu la qaabilay biyadayhi labadiisa gacmood madaxiisa xaggiisa hore wa adbara wuu la daba jeediyo muaharka xagga وفي lafdin badaa wuxuu ka bilaabay bimuqadami rasihi madaxiisa xaggiisa horuu ka bilaabayo xataa dahaba bihima ilaa labadii gacmooduu geeyey ilaa qafaahu ilaa qadaadkiisa uma radahumaa haddana wuu soo celiyey ila lmakaani meeshiibuu ku soo celiyey aladii meeshaasoo badaa minhu uu ka bilaabay marka hore halki uu xadiiskana wuxuu daliilu yahay kayfiyat lmasx weliba xadiiska kalena aynu ku daray wa can cabdillahi bni camr radi allahu canhuma fi sifati lwuduui sifadii weysada qaala wuxuu uhi uma masxa sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu masxay birasi madaxiisa wa adkhala wuxuu dhex geliyey isbicayhi labadiisa farood asabaaxatayni ee lagu tasbiixsado waa labada murdise fii udunayhi labadiisa dhagood buu dhexgeliyey wa masaxa wuxuu ku masaxay biibhaamayhi labadiisa suulna daahira udunayhi labadiisa dhagood dushooda ayuu ku masaxay akhrajahu abu daawuud wanasaa-iy wasaxi bn khusaymata xadiiskani wuxuu tilmaamaya iyo xadiiskii horeba kayfiyat lmasx waxaan u daliilu yahay rasuulku alayh salatu slam hal mar inuu ku kaaftoomay marka muxuu ka bilaabay rasuulku alayh salatu salaam gacantiiyo biyihii leh biyo qoyan ayuu halkaa madaxa labadiisa gacmood isku geyey xagga hore dabeedna markaa dib buu u celiyey ilaa uu qadaadka gaadhsiiyey haddana muxuu sameeyey uu soo celiyey halkii hore ku soo celiyey labadii saafarood markaa ayuu labada dhegood dhex geliyey markaasuu dhegaha saa ugu soo masaxay labadii suulna muxuu sameeyey dhegaha dushooda ayuu soo masaxay si dhegaha dee uwada gaadho culimada qaarkood baa faaqbala biyadayhi waadbar ku fasiray in xagga dambe laga soo bilaabayo xaggaas laga soo bilaabo xagga hore la keeno dib loo celiyo xaggii dambe la geeyo inkastoo xadiiska lafdigan wacadey bada bimuqadami ra'sihi xataa dahaba bihima ilaa kafaha laakiin fahamkaa laftigoodu waa wax jiro masaxaadiina waa layswada gaadhsiiyo sidan in qaabkaa loo masaxo culimadu waxay leeyn waa sunne waa sunnaha laakiin qofkii hadduu madaxii masaxo ilaah idankii gacan keliyaba ha ku masaxo gacantaa uu wada gaadhsiiyo madaxiisii weysadiisaas way ansaxaysa qaabkani waa sidii sunaha nabiga alay slat slam wanaagsanayd xadiisku waxa kalu daliilu yahay aludunaani min arasi siduu nabigu alay slat slam xadis kaleba yidhi labada dhegood madaxa ayay ayay kamid yihiin axaadiis waynu arki doonaa tilmaamaysa in biyo cusub u qaaday dhegaha ee dhegaha iyo madaxa in la israacinayo ayay daliilata oo biyaha gacan biyo cusub aan u qaadaynina kuwa horen uu ku masaxayo madaxana in la wada gaadhsiinayo wamsaxuu biru-uusikum madaxyadiina masaxa badaasay culimada qaarkood yihahdeen tabciid bay faa'iideynaysaa tabciidku waxa wey waa qeyb ka madaxii haddaad yar ku kaaftoonto ya biru taas daliil abay yidhaha badaasi inay tilmaamayso qeyb ka aho dee dabeetna haddaad in qeyb kamida ah madaxaagi masaxdo way ku ansaxaysaa laakiin ficilkii nabiga alayh salat slam caddeeyidee in madaxa la wada gaadhsiinay tima la wada gaadhsiinay biyaha iyo masaxaadda badaasina waxay tilmaamaysaa ba markaa qoladii tiri waa wada gaadhsiinaya ilzaam in madaxa lagu dhejinayo famsaxuu biru-uusikum gacanta ku dheji xikmadda ku jirta maxay tahay inuu madaxa xaggiisa hore ka bilaabo ama xaggiisa damba ka ka bilaababe oo haddana halkii ku celiyo maadaama timuhu la doonayo inay biyahooda gaadrhaan timuhu marka xagga hore la joogo kor baa laga yaaba inay ukacaan xagga dambe marka la gaarhsiinayo biyihii bay gaarhayaan xagga hoose haddana sidan kale marka loo soo celinaya saas oo kale gabadhu miyay ka duwantay ninka mise waa la mid saasay culimadu gabadhuna waxay la mid tahay un nin bay la mid tahay qaabku ninku umasaxunba iyaduna umasaxaysa wax daliilo ka baxsan oo saxiixa oo arrintaa caddaynaya ma jiro say idhahdeen culimadii xadiiska iyo fiqiga iyo iyaduna saas bay masaxaysa marka iyadu madax qaawan gabadha ma kartaa ya iyadoon madaxeedu waxba ku xidhnayn ha marka gurigeeda joogto baciid baa u diireysa iyadoo bilaa xijaabi weyseysanaysaa iyadoo bilaa xijaabayay de weyseysanaysaa madaxeeduna qaawey ee madaxaad biyaha gaadhsiinaysa an cabdillahi bn zayd bn cas radi allahu canhu fi sifat lwudu qaala wuxu uhi wamasaxa sala allahu alay slm birasi rasuulku madaxiisu masaxay fa aqbala biyadayhi labadiis gacmood ayuu la qaabilay oo xagga hore macna yimid wa adbara uu la daba wfii lafdin bada wuxuu ka bilaabay aqbalada iyo aadbadraas waxa weyaan bimuqadami racsi madaxiisa xaggiisa hore xataa dahaba bihima ilaa labadii gacmood uu gaadhsiiyu la tegay ilaa qafaahu qadaadkiisa oo intaa saa u masaxaya uma radahuma wuu soo celiyey haddana labadii gacmood ila lmakaan meeshii alladii kaasoo bada minhu ka bilaabo xaggii horea ayuu kusoo celiyey xikmadda qaabkan markaa madax loo masaxaya waxa weeyaan labada dhinacba biyuhu inay gaadhayaan oo madaxii ay wada gaadhayaan gacanta marka saa lagu leeyahay shiihaka soo madixii ka mid ah inaanay shardi ahayn baa laga qaatay markaa biyuhu inay hoosta u daadegaan oo timaha xagga hoose ay u galaan sida marka qofku janaabada ka maydhan looga baahayay inuu biyihii jirhka gaadhsiiyo laakiin masaxaad baa ku filan weysadii wa can cabdillahi bni camr bni caas wacan cabdillahi bni camr radi allahu sifati lwudu qaala wuxu uhi uma masaxa sala allahu ala sl rsulku masxa birasihi wa adkhala wuxuu geliyey isbicayhi labadiisi farood asabaaxatayn asabaaxa mufradkii weeyaano ay alatii yusabaxu biha ba tii lagu tasbiixsanayo subxaana allahi marka la odhanay qofku markuu gacanta kor u taagay marka la sabaaxatayni fi udunay sabaabatayna waa la dhahdaa cay badan bay u yaqaaneen marka carabtu oo inta badan marka lascaayaba gacanta la isticmaali jir asabaaxatayn fii udunayhi labadiisa dhigood wamasaxa biibhaameyhi ibhaamna waa suulkii e. labadiisii suul wuxuu ku masaxay aahira udunayhi wamasaxa u masaxay biibhaameyhi labadiisii suul buu ku masaxay daahira dusha sare ee udunahi dhegihiisao waxa gudahana loo masaxaya dushana loo masaxayaa si dhegihii uga soo daataan dembigii iyo wixii lagu maqlay ay uga soo daataan isbicayhi isbic iyo usbuc iyo asbac culimadii luqaddu waxay idhahdeen kelmadda hamzadeedu waa muhalath muhalath waxay uga jeedaan saddexda siyood ba loo akriyi karaa waa loo akriyaa in la hoos dhabo oo isbic la dhaha iyo la dhahdo asbic iyo la dhahdo usbac markaad la kor dhaban haddana ba'da iyadana inaad kor dhowdo inaad hoos dhowdo inaad guddo sagaalba halkaa ka soo baxaya ka afraadna usbuuc ka tobnaad an abi hurata radi alahu anhu qal qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam ida stayqada hadduu soo tooso axadukum midkiin min manaamihi hurdadiisii manaamihi ay nawmi falyastansir sankiisa biyo ha u qaado alaasan saddex jeero ha iska soo fiifiyo waayo fa ina shayaana shaydaanku yabiitu wuu u hoydaa calaa khayshuumihi sanqaroorkiisa amba sankiisa xaggiisa dambe u hoyanaya mutafaqun wuxuu tilmaamaya nabigu alayh salatu slam qofku markuu hurdo soo tooso shaydaanku awoodu ilaahay siiyey aynaan arkaynin oo inuu sanka u hayn qofka xaggiisa dambe u tegayo markaa markuu soo tooso hurdada inuu qofki biyihii kor u qaato saddex jeer oo iska soo fiifiyo dabeetana ayaa xadiisku daliilu yahay markaa masaaisha meesha ka soo baxaya weeyaan niyay qadiyadeeni weysada ka madax banaanta mise weysadii buu raacin ile kulleyba waa ka markuu weysanayey istinshaqa sameynayey culimada in badanoo kamid a ah waxay dhahdeen xadiiskan maadaama uu rasulku yiri ala markuu midkiin hurdada kasoo tooso way ka madax banaantah oo waa sunno gaara waa sunne ka madax bannaan weysadii sababtana uu sheego fa ina shayطaana yabiitu calaa khayshuumihi taasi waa ta waxaa kaloo idhahdeen ma waajiba ah, mise oo ay u badeen waajibkuna daliilku u dhow yahay oo ida stayqad axadukum min manaamihi falyastansir waa amar weliba shaydaankiina dee waa laga saaraya meesha su-aasha kale meesha ka soo baxaysa waxay tahay hurdadani matiyu habeenkiiba mise waa hurdada maalinta laftigeedii hurdada habeenkii weyaan waayo waxaa sii caddeynaya fa ina shayطaana yabiitu bata iyo abitu waa habeenimada habeennimadana de hurdadu way ka dheertay inta badan maalintii shaydaanka markaa in lala dagaalamona waa laga qaadanayaayo awaamirta nabiga alay salatu salaam qaato isla markaa mucjisooyinka nabiga alay salatu salam ba xadiisku daliilu yahay loo sheegay ida stayqad axadukum min manaamihi ay min nawmi falyastantir halaaan saddex jeer biyaha ha ka soo saaro markaa istinsaarku waa iska soo celinta asalka markaa istinsaarkaasi goormuu imanaya de markuu ka horeeyey istinshaaqi soo maha markuu biyihii uu qaatay ayuu istinsaarkan imanaya fa ina shayaan yabitu weyni calaa khayshuumi khayshuumna waa acla lafi sanka xaggiisa hore weyaan an abi hurayra radi allahu anhu qala wuxu qala rasuulu lahi sala lah ala sl rsulku wuxu ida stayqada markuu soo tooso axadukum midkiin min nawmihi hurdadiisa falaa yaqmis yuu dhex gelin yadow gacantiisa filinaayo weelkii biyuhu ku jireen yuu gacanta daf siinin xataa yaksilahaa ilaa uu meedhaya gacantii alaaan saddex fainahu maxaa yeelay laa yadri garan maayo ayna xageebay baatad u hoyatay yadhu gacantiisa mutafan aleyhi wa hada lafdu muslimin waa lafdigii muslim xadiiskuna waa mutafan aleyh xadiiskana wuxuu daliilu yahay markuu qofku habeenkii soo tooso in matalan baaldigii iyo weelkii kale biyuhu ku jireen aanu gacanta daf siinin ee biyaha intuu ka soo foororiyo marka hore uu gacantii maydho markaa markuu saddex jeer maydho gacanta ha dardarsado hadduu doono marka dambe weysadii hasoo gacantiisa ha kusoo dardarsado oo ha dhexgeliyo uu sameeyey rasulku wuxu uhi fa inahu laa yadri ayna baatat yaduhu gacantiisu halkaa i weeegsayo waxaa laga yaabaa inay deni jaasba dhex gashay ama meelo kalon wanaagsanay ee gacantiisaas taabatayoo xaggii nadaafad ahaan iyo xaggii tahaarada labadeeda labadaba arrintani waa xikmadba ku jirta sidaasoo kale hurdadan culimadu waxay u badan yihiin inay tahay hurdada habeenkii waayo halkan rasulku wuxu uhi fainahu laa yadri ayna batat yadhu albaytuutana waa habeenkii un imaam axmed iyo culimo waxay uga qiyaas qaateen ta maalintiinoo min nawmihi bay ka daliishadeen iyaguna hurdadiisa waa caan bay dhahay iyo maalinihii habeenba xataa yaqsila alaaan arrintani mawaajib ba mise waa sida saxiixa inay waajibtay ba halkaa laga qaadanaya haddaba haddayba dhacdo oo qofkii isagoon gacantiisii maydhin uu weelkii dhex geliyo hadha weelkaa ma ka weyseysan karaa mise kama weyseysan karo ka warrama su-aashaas ma fahamteen ya haye maxay tahy su-aasha qalad buu galaybo isagoo aan gacmi maydhin ayuu weelkii dhexgeliyey hadduu ka weyseysta ka waran biyihii haddana miyaana biyihi nijaasoobin waxay culimadu tilmaan biyahaas inay daahir yihiin waayo nijaastu dee ma nijaasnimadani gacantani fa inahu laa yadri baa la idhahi asalku sow tahaaro gacantiisani kumay sugnayn ya waxa la isku waafasay haddana biyaha in laga weyseysanaya laakiin dembi uu ku dhacay iyo qalad kale xadiiska waxaynu ka qaadanaynaa diinta islaamku inay tahay diinu nadaafa diin nadaafada iyo caafimaadka xataa ka talinaysa waxyaalo badanoo qarsoon oo shaydaankuna uu sameynayo markaa xadiiska nabigana saasaa lagu qaataa hadduu qof idhahdo anu sianan u gacantaydu halkay ku jirto dee sida la soo meelo kale ayaa laga yaaba ilahay qofkii inuu ku imtixaamo qaala rasuulu lahi sal la ala sl ida markuu soo tooso axaduka midkii min nawmi hurdadiisa falaa yaqmis yuu quusinin iyuu dhex gelin yadoo gacantiisa filinaayo weelkii ilaa maydhiyo alaaan fa inahu maxaa yeele yadri garan maayo ayna baatat yaduhu hagee hoytay gacantiisu waayo waxaad ka warantaa kildhigan iminka afkaba ka xidhan amba qasabadii ka waran de kuwaas miyuu noqonayaa qaar la dhex marka horeba oo qaar laga sidaas kale culimadu qaar badan ba waxay tilmaameen markuu weyseysanayo haddii uu jamciyo labadan oo saddexdii sunnaha ahayd markuu weyseysanayo inuu gacanta maydho iyo tani inay istegayaan oo ay isku mid noqon karaan hadha uu ku kaaftoomi karo iyadoo dee xadiisku uu tilmaamayo inay ka madax bannaantay marka hore sunnuhu ay tahay marka hore horta inay madax bannaantay wacan laqiid bn sabira radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam asbiq wanaaji alwuduu'a weysada dhammaystir asbiq dhamaystirin alwuduua weysada wakhalil dhexgeli bayna alasaabici faraha dhexdooda isdhexgeliyo biyuhu si ay u gaadhaan faraha lugaha iyo kuwa gacmaaba wabaaliq ku xeel dheerow fil istinshaaqi sandaarsiga biyaha aad kor u qaadanayso sanka geynayso ilaa an takuuna saaiman inad sooman tahay mooyaane akhrajahu arbacatu waasxaab ibni khuseymata waliabi daawuud fii riwaayati idaa tawada'ta famadmid luqluqo famadmid luqluqo xadiiskana wuxuu tilmaamayaa weysada isbaaqeedu isbaaq lwuduu fi sabaraat waa ka nebigu shegay alay slat slaam alaa adulku maa yamxu llahu bihi اlkhaطaaya wayarfacu bihi darajaat isbaaq lwuduu'i cala almakaarih buu nebigu yhi alay slat slam war baynu tusiyaa waxyaala ilaahay wa tacala dembiyada ku dhaafaya darajooyinkana qofka uu kor ugu qaadayo xaaladda weysada la dhibsanayo in lagu xeel dheeraado si fiican loo weyseysto dhaxanta badan marka jirto ee naftu ay karaahaysanayso marka weysadii waxaa laga qaadanayaa in faraha dhexdooda la gaadhsiinayo biyaho sidaa laysku dhexgelinayo qofkii markuu weyseysanayo farahana lugahana uu saa u dhexgelinayo farihiisaasi inuu faraha lugahana dhexgelinayo xikmaddana waad fahmi karaysaayo waxaa laga yaabaa biyihii iyadoo dusha laga mariyey inay meelaha qaarkood aanay biyuhu gaadhin takhliil waa sunne isbaaq lwuduna waa ikmaal lwuu waa dhamaystirka weysada si fiican la weyseysto kuxeel dheeraan macnaheedu maaha in dee xadkeedii la dhaafinayo intii lama dhaafinayo lakiin si fiican un baa loo dhamaystiraya sandaarsiga si gaara ah buu nebigu yuri alay slat slaam ugu xeel dheera oo dee xikmadaha ku jira oo oo kaa shaydaankiina halkaa uhooyanaya dhinac kale waktigaanay dee habeen ba ahayn faa'iidooyin kale waxaa kaloo uu rasuulku sheegay lakin haddaad sooman tahay waxaa laga baqanayaa biyahaasi de inay qofkii calooshiisa u daadegaan iyadoo maslada insha alla waqtiga halka soomka aynu ku arki doono marka xaaladda uu sooman yahay aada ugu sii xeel dheeraan maayo idaa tawadata famadmid culimada qaar baa riwaayaddaa daciifiyeyo markaad weyseysato luqluqo luqluqashadan iyo sandaarsigii labadiba way jiraanoo way wada socdaan laakiin luqluqashada waxa wey laga qaadanaya biyaha in lagu celceliyo aan biyaha la cantugunune afka la yar warwareejiyo dabeetna la ska soo tufo haddana hadda mar kale lagu celiyo istishaaqina saddex jeer sidaa soo arortay xiisadii ma gaadhi ya waaye de in yar baan ku yar darsanaya maanay banaaneyn soo jais maaha yجuز في bعd الأwqاaت l kul wqt إda kana الmdris غaybا fahada yجuز ama إda kana الmdris mawjuda falaa yجuز الاعtidاء عalayhi لأn الوqt alxisa mxadad لkuli أحad alaysa kadalik صaيح وعn sman رadi الlaه عanه أn نaبy slى الlaه عليه sلم markaa sheekh u maqany horta ku bishaaraysa macna waxaan uga socdaa sheekhi maanta waa fasaxaya ardaydu marka laba macalin ku maqayo way farxaanee ya inaad hore iskaga tegi doontaan ku darsada وعن cثman radي الlahu canhu an nabiya sal ه sl kan waxaa yukhalilu lixyatahu fi lwuduءi akhrajahu الtirmidiy وsaxib bn khuseymata وعan cثman radi الlahu canhu ana nabiya sal sl kaana waxaa yukhalilu mid dhex geliya gacantiisa lixyatahu garhkiisa fi lwuduءi weysada akhrajahu tirmidi وsaxib bn khuseyma xadiiskana daliil wuxuu yahay horta halkeebaa la meydhaya wejiga halkeebaa la meydhaya wejigu min min manaabit الshacr halkaa timuhu ka soo bilaabmaan ilaa asfali diqn ilaa garhka hoostiisa waa xagga dherarka xagga ballacna shaxmat اludun ilaa shaxmat اludun dhegtaa dhegteeda carjawdaa dhegta ilaa carjawdeedaas xagga hoose ee matalan garhka hoose in la mas in la maydhaa de laazim aha lakin asfal diqn inuu ka daadajiyo intaa qofku garhka soo muuqata ayaayaa ah dad badanba waxay sameeyaan waxaad arkaysaa iyagoo weyseysto lakiin intaa dhegta iyo udhexaysa meelaha inay iska engeganta maysax maaha waa in qofkii la dhegtaa carshawda ilaa carshowda gaarhsiiyo weysadii hadduu haddaba garh weyn leeyahay oo markan hore laga yaabo inaana garhkaa biyihii jirhkii uga daadegin maxaa sunno inuu mar dambe hadduu doono intuu biyo dambe qaado uu gaadhsiiyo amba markaa uu maydhayo gacanta laftigeeda uu ku maydhayo inuu sameeyo takhliil si uu biyuhu daadegaan taasina waa ficilkii nabiga alay slatu salaam xadiisku daliil wuxuu yih nebigu alay slatu salaam inuu garh weyn lahaa oo dabeetna garhkiisa uu he biyaha gaadhsiin jiray garhka markaa takhliilka waxa looga jeeda jirka ka hooseeya biyuhu inay inay gaadhaan baa looga jeeda وعن cثman radi الlahu canhu ana nabiya sal ه sl kal waxaa yukhalilu mid dexgeliya lixyatahu fi lwuduءi akhrajahu tirmidi وaصxib bn khuseyma وعن cabd لlahi bn zayd radi الlahu canhu ana nabiya salى الlahu عalيه slm uutiye waxaa loo keenay bihuluثay muddin mud saddex meelood oo labo meelood fajacala wuxuu bilaabay yadluku inuu ku masaxo uu marmariyo diraacayhi suxulladiisa akhrajahu axmed sacib ibn khuseyma xadiisku wuxuu daliilu yahay biyaha in la yareeyo israaf filwudu la iska ilaaliyo oo biyo yar lagu weyseysto dad badan oo imika weyseystaa basabadaasu furaya way iska fadhodhaqleynaysaa kolba haddana markaa inta dhulka gelaysa iyo iyo intuu ku weyseysanayo keebaa badan inta dhulka gelaysa dee biyaha ay culayska ka imanayaan waa dinka arkay weliba markaa nabigu ulu mudku mudku waa intee ya mudku dee waa labadaa gacmood oo la isku geeyey ayaa mud la idhahdaa weliba mud dhamaystiran kuma weyseysan rasuulka alay sala slam saddex meelood intaa biyo intaa leegoo la daray oo dabeetana saddex loo qeybiyey ayuu laba qaybood thuluthey ayuu ku weysaystay marka waxaa laga qaadanaya inuu gacanta qoynayay uun waayo waa kan gacanta yadluk uu marmarinayay gacantoo uu gaadhsiinayay si ay biyuhu u qoyaan gacanta biyaha in la yarayso markaa marka la weysaysanayo iyo marka la maydhanayo saacna uu ku maydhan jiray ba xadiiska kuso aroortay mudna uu ku weysaysan jiray xadiiskana wuxuu tilmaamaya mudkiiba inuu ka siireeyeyba ayuu tilmaamaya isku sawriyo shareecadu may odhanin biyaha weysada intaa laga dhigo oo inooma xadidin laakiin in la yaraysto ayay inoo tilmaamtay ana nabiya sala allahu alay slm utiy waxloo kane biuluay muddin mud saddex meeloodoo laba meelooda kamid oo biyaa oo fujacel u bilaabay yadluku diraacihii inuu marmariyo diraacahii dhudhumadiisa labada dhudhun akhrajahu axmed oo sacin bn in gacanta marmarinayo weysadana waa laga qaadanaya si biyuhu u gaadhaan laakiin haddii uu gacantii oo keliya qasabadii hoos dhigo oo biyihii weysaa u gaadhaan haddana uu ku celiyo saddexdii jeer de weysadaasi way ansaxaysa wacan cabdillahi bn zayd radi allahu anhu anahu ra-a u arkay annabiya sal oo yaahudu u qaadaya liudunayhi labadiisa dhegood maa an biyo khilaafa almaa ka duwan oo khilaafsan biyihii alladii biyahaasoo akhada lirasi madiisa u qaaday akhrajahu lbayhaqiyu wahuwa xadiiskan cinda muslim min hada lwajhi bilafd wamasaxa birasihi madaxiisau ku masaxay bimaain biyo gayra fadli yadayhi aan ahayn kuwii ka soo hadhay gacantiisa wa huwa almaxfuud waana xadiiska maxfuudka ah xadiiska hore wuxuu tilmaamaya axaadiisi hore aynu soo marray maxay tilmaamaysa inaanu rasuulku dhegaha biyo cusub u qaadine uu biyihii uu madaxa ku masaxay uun dhegahana ku masaxay riwaayadda lakiin maxay tilmaamaysaa inuu dhegaha u qaaday biyo cusub laakiin waa daciif riwaayadaasi muslim markaa wuxu yhi waxaa maxfuud ah shaad weeyaan riwaayadda hore shaadka waxaa kasoo horjeeda maxfuud shaadku waxa weeye mukhaalafat lmaqbul liman huwa awlaa minhu baa shaad waxaa la dhahdaa qof lagu kalsoon yahay mukhaalafat lmaqbul liman huwa awlaa minhu aw awthiqu minhu qof lagu kalsoonaa oo khilaafo cid lagaga sii kalsoonaa haddii maalan maanta intiinan aan wari u sheego in hahdo maanta sidaa iyo saa iyo saasaa dhacday oo intiinii oo dhami aada meel isku raacdaan laba nin amba hal ninna uu idhaahdo sidaa sidaa ka duwan buu yidhi maxaa la odhanaya ninkaasina nin wanaagsan oo lagu kalsoon yahay oo wanaagsan shaad baa isaga la odhanaya waa qof lagu kalsoon yahy lakin maxaa maanta rajaxaya dadkaa ka badan dadkaa badan hadalkooda maxfuud baa la odhanaya insha allah maadadii musalaxa ayaad ku qaadanaysa macan isago xadiiska hore maala bukhaari isagoo tacliiqa buu kusoo wariyay mucallaqa waxa la hahdaa marka sanadka hore dhan la gooyo bukhaari wuxuu odhanayaa un abi hurayrata radi allahu canhu muxuu jaray ya sanadkii o buu jaray mucalaqaat bukhaari waa gaar xukun gaara leeyihin o iyadana insha allah daraasinta lakin de axaadiis kale cadaysay bukhaari in meelo kale ku xidhiirya bay dhahda xadiiska gooyo mucalaquna asalkiisu wuxuu ka mid yahay min aqsaami aciif saas daciif kamid yahy mucalaqa waayde sanadkii ba xadfan lakin bukhaari mucalaqaadkiisu xukun gaaray leeyihin wamasaxa birasihi bimaai gayri fadli yadayhi haddaba sidaa saxda waa maxay madaxa wuxuu ku masaxay gacantiisii gacantuu maydhay soo marka hore gacanta biyuu ku maydhay ma ahayn isagoo biyihii gacanta ku maydhay gacantiisa ay kasii qoran yihiinu madaxa kumuu masixine biyo cusub buu qaaday walow biyahaasi markuu qaaday haba daadiye madaxii biyo cusub buu u qaaday sidaasaa saxa ee maaha xadiiska buu biyo cusub uqaaday maaha taa waa ismoodsiis dhegaha markaa biyihii hore ayuunba ayuaa lagu masaxaya wey wamasaxa birasi bimain hayra fadli yadayhi biyihii gacantiisa kasoo haray ka saayida oo in madaxa biyo cusub loo qaadayo xadiisku daliiluya laakiin daliiluma aha in dhegaha biyo cusub loo qaadayo waayo qeybtii dhegaha tilmaamaysay waa ma sugna وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم يقuل إna umatيi umadaydu yaأtuuna way imanayaan yوم القiyaaمaةi guran iyagoo wejiya cad muxajaliina qoobab cadcad gacmaha iyo lagu cadcad yihiin sababtuna waxa weeyaan min أhar الwuضوء raadkii weysada awgeed iyagoo la dhalaalaya faman istadaca ka awooda ee minkum idinka idin ka mid a an yuطila inuu dheereeyo quratahu weji cadaantiisa falyafcal sidaa ha sameeyo fadliga weysadu laade waxaa ka mid a maalinta qiyaamaha ummadda nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam inay ka socnaanayso ummadaha kale oo meelihii ay ka weyseysan jireen ay caddaanayso uran alaqaru mufradkii kelmaddu waa jamc uran mufradkuna aqaru buu noqonayaayo waa albayaad fii jabhati lfaras ba laha waa caddaanta wejiga faraska isagoo faraskii midab leh ayaa laga yaabaa intaa wejigiisa hore inay caddaato taxjiilkuna waa bayaad qawaa'im alfaras aw idaaba lugaha afarta ah ayaa laga yaaba inay cadaadaan marka qofkii gacmihii iyo lugihii iyo wejigiiba waa qurux badnaanayaan o iftiimayaan oo nuur baa ka baxaya sababtana waxa weya min athar ilwuduu waa fadliga waysada ka awooday inuu dheerayso faman istadaca minkum an yudiila guratahu falyafcal sidaa ha sameeyo hadalkaasi waa hadalkii abu hureyra xadiiskana intaa waxa loo loo daliishadaa inuu yahay mudraj mudrajka waxa la hahda xadiiska wixii lagu soo daro ee saxaabigu matalan kusoo daro hadalkii nebigu wuxuu ku joogay alayh الsalaatu wasalaam ina ummatii yaأtuuna ywma اlqiyaamati gura muxajaliina min ahar اlwudu laakiin laga bilaabo faman istadaca minkum an yuطila quratahu falyafcal waa kalaam abu hureyra axaadiis kalena caddaysay asbiq اlwudu oo kale inu iyo iyadoo ka baxsan in uu sheegay marka hadalkaasi hore ayuu nebigu hadalkaa ayuu ku jooga hadalkii nebigu alayh salatu slam abu hureyre inta dambu leeyahay marka abu hureyre isagu wuxuu ka fahmi jiray inuu aada ugu xeel dheeraado oo dabeetana uu dhaafiyo suxulka intuu dhaafiyo ilaa uu ku dhowaado cududda sare haddana uu ilaa jilibka ku dhaweeye lugaha taasina waxa waa ijtihaadkii abu hureyre dee halkuu nebigu ku joojiyey alayh salatu slam ayuunba ayaa lagu joojinayaa wallahu aclam waxka bile towfiiq asalaamu calaykum